doonno wuxuu yahay waxay dhahdeen labada sheekh raxmat ullaahi calayhima watuqawamu waa la qiimeynayaa curuud tijaarati alaabtii ganacsiga cinda aakhiri اlxawli sanadku markuu dhammaado bima shturiyat bihi lacagta noocii marka hore lagu soo iibsaday baa lagu qiimeyn sawaaun waxa isku mid ah, a kaana akaana noqoyaa hamanu maali tijaarati xoolahan ganacsiga ah lacagtii lagu soo gatay nisaaban nisaab ha dhammaado am laa ama yaanu dhammaanine markii hore lacagta lagu soo gatay ee ganacsiga lagu bilaabay ama ha noqoto nisaab nisaabkii naqdaynka ama yaanay noqonine waxa la qiimayn sanadku markuu dhammaado waxaana lagu qiimayn nooca lacagta lagu qiimaynaya waa noocii marka hore lagu soo iibsaday dahab iyo fido waa labadaasuun marka haddii marka hore dahab ganacsiga lagu bilaabayna dahabkiibaa lagu qiimayn haddii fido lagu bilaabayna fidadiibaa lagu qiimayn fain balaqad hadday gaadho qiimatu lcuruudi alaabtan maaragtay ganacsiga qiimaheedii aakhira alxawli sanadka aakhirkiisii nisaaban haday nisaab gaadho zakaahaa sakadiibu ka bixin wailaa hadday gaari weydo falaa markaa laga eegi maayo xagga hore ganacsiga waxaanaad ku bilowday inuu yahay sakagoys in kale laga eegi maayo ee xagga dambe ayuunbaa laga eegayaa sanadkii muddadii aad ganacsanaysay markay sanad dhammaato ayuunbaad leedahay imika waxaan hayaa sakegoys ma yahay deetana haddii markaa de waxaan uu sakegoys yahay ama lacag kale oo dee kuu taallaaba ay jirto marka la ysku dara ay sakegoys noqonayaan sakadii waad ka bixinaysa wayukhraju min dalika intaa waxaa daba laga bixin xoolaha ganacsiga bacda buluuqi qiimati maali tijaarati marka xoolihii ganacsigu sanadka aakhirkiisii ay nisaab ay gaadhaan nisaabkii u buuxsamo waxaa laga bixini rubucu lcushri cushriga rubucii ayaa laga bixin yacni toban meelood marka loo qaybiyo meeshii soo hadhay rubuceed oo markaa si guud markii afartan loo qaybiyo wixii soo baxay hadaad laba boqol haysatay laba boqoloo maalan garaamoo dahaba wixii noqday toban baa loo qaybin labaatan bay noqon labaatankiibaa afar loo sii qaybin shan bay noqon shantaasaad ka bixin boqolkiina labiyo bar bay noqonaysa marka dad boqolayda taqaano labiyo bar uun ku dhufo haddaad boqolayda aqoonna afartan uun u qaybi oo maarata qaybinta kale aada garanayso tiradii guud uun afartan u qaybi waaya rubuc lcushri minhu ayaa markaa laga bixinaya wama stukrija marka alcushri minhu minhudani yani cushrigiisii isaga markii toban meelood oo qabiya meeshii soo hadhay baa markaa haddana rubuc laga sii bixinaya wama wixii laga soo lagala soo baxo min macaadini dahabi walfida meelihii dahabka iyo fidada laga qodanayay macdin waa meesha wax laga qoto ee deetana macdanta laga helo waxaan la soo saaray laftiisa macdin waa la yidhaahdaa laakiin asal ahaan macdin waa meeshan wax laga qoday wax laga soo bixinayo haddaba macaadintii ama mala soomaalida ceelunbaa iska tiraada ceelka dahabka laga qodo iska tiraada sooma ceelkii biyuhu ahaa ceelkaa dahabka laga qodayo weeyi macdinku haddaba ceelashii dahabkiiyo fidada wixii laga soo saaro qofku uu ka helo uga soo go-a yukhraju minhu waxa isagana laga bixin in balaqa nisaaban waa hadduu nisaab dhan yahay oo nisaab uu gaadhay waxaan kuu soo xasilayaad la soo baxday ama de waxa weeyaan wax kaloo aada nisaabka ku buuxisaa ay ku yaallaan rubculcushri isagana rubculcushrigaasaa laga bixin boqolkiiba labiyo barhkaa ama afartan loo qaybiyo natiijada soo baxda goormaa la bixinayaa filxaali waktiga aad soo bixisay lafteeda marka aad soo goosatay wax kuu soo go-een haddii uu nisaab gaadhayo ama isagu nisaab ma gaadhayo laakiin dee adduun kale oo aad ku buuxiso nisaab isku gaadhayaan baad haysataa intan aad iminka soo goysay isla ku sakay waktigaasaad sakiyna sanad la sugi maysi in kaana almustakhriju wa haddii qofkan la soo baxay uu yahay min ahli wujuubi zakaa dadkii sakadu ku waajibaysay ama qofka la soo baxay haddaanu ahaynba dadkii sakadu ay ku waajibaysay de waxba bixin maayo wlmacaadinu macaadintu waa jamcu macdinin bifatxi daalihi wa kasriha daalka oo la kasriya isagoo la kor dhigaba macdinkaa jamciisii weeyaane ismun limakaanin khalaqa allahu tacaala fiihi daalika ismun limakaanin wuxuu magac u yahay meeshii khalaqa allaahu tacaala fiihi ilaahay uu ku dhex abuuray daalika waxan daabkiiyo fidadii wixii kalaba min mawaatin waxaas meeshaasi ha noqoto meel aan cidi lahayn aw milkin ama meel cidi leeyahay ha noqotee meel alla meeshii ilaahay uu ku abuurayee dee laga soo jebiyo macdan baa marka maxaa meesha ka baxay macaadintii kale aan dahab iyo fida ahayn haddii batroolba ku soo boodo ama aadmaaskii iyo waxyaalihii kale dhagxaantii kale qaaliga ahaa ay wax kuu soo go-aan seke lagama bixiyo shaafici agtiisa waxaa kale seke kuma waajibto wamaa yuujadu min arikaazi wixii rikaas la helo rikaas haddii la helo rikaasku muxuu yahay wahuwa rikaasku dafiinu ljaahiliyati waa dadkii jaahiliyadu wixii ay aaseen wahiya jaahiliyaduna alxaalatu alatii kaanat calayha alcarab waa carabi siday ahayd qabla alislaam islaamka ka hor ee min aljahli billaahi ilahay inay ka jaahil yihiina wa rasuulihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka jaahil yihiin wa sharaa'ic alislaam iyo axkaamta islaamka wakhtigii ay jaahilka ka ahaayeenoo waa islaamka ka hor ayaa wakhtigii jaahiliga la yidhaahda haddaba wakhtigaa ilan kayd kala may lahayn dadku halkay wax ku kaydsadaan qofku meelunbuu wax ku aasan jiray ilaa iminka baryo dhaweyd dadkeennan dee baadiyuhu dalaga iyo waxyaalaha u soo ga-ee deetana ka saayidka bohol bay u qodi jireenoo halkaasay ku aasan jireen oo kayd bay markaa u noqonaysa markaa dahabka iyo fidadana saas oo kale waa la aasi jirayoo dee qofku markaa meeluu markaa calaamadsada isagu ayuu ku aasi jiray caruurtiisa waxaana uu sheegi jiray si ay dhinto ay ugala soo baxaan de waxyaalaha qaarkood baa markaa laga yaabaa inay sidii iskaga jireenoo qof isagoo meel iska qodayun ay uga soo baxdo marka hadday taasoo kala dhacdo oo wax gaaladii hore ay aastay uu kuu soo baxo maxaa lagu garanaya waxaa lagu garanaya bay yhahdeen calaamadaha boqoradoodii iyo wixii ay waagaa isticmaal jireen wixii haddii lagu arko waxaa la garanaya waxaan in berigaa la aasay haddaba dahabka noocaasa ama fidada noocaasa waagaa la aasay haddii qof helo fafiya i rikaazi rikaaska waxaa ka waajibaya alkhumusu shan meeloodow meel oo waa ka badan yahi waxaa ka waajibayaa sekadii caadiga ahayd wuu ka badan yahay ilan kan kale xataa waxaanaad macdanta kala soo baxday dee tacab iyo rafaad baa kaa gaadhay marar fara badanna inaad qodoqodoonad waxba ka helin baa laga yaaba laakiin kani waa waxaad ka dul dhacday un adigu adigoo beertaadii iska qodanaya ama maaragtay wax iska wadwata oo aan isagaba u jeedin ayuunbaad ka dul dhacday marka waa faa'iide ilaahay kula kulmiyey uunoo aanad tacab iyo hawlgelinin markaa shan meelood u kala qaybiyo meel dar ilaahay u bixi waa sikadii wayusrafu rikaaska khumuska laga qaaday waxaa lagu bixin masrifa zakaa halkii sakada lagu bixin jiray cala almashhuuri sida xooga badan ee caanka badan qowlka shaaficiya ee badani waa in halkii sakada lagu bixinayo lagu bixinaye aan la odhanayn uun maaragtay duruqda khayrkao dhan baa lagu bixiye sidii sekada ayaa loola dhaqmay wa muqaabiluhu mashhuurkaa ka ka soo horjeeda qowl kalea ka soo horjeeda markii calalmashhuuri lagu yidhi yacni khilaaf baa jire qowlkii xoogga weynaabaa sidaa ah maxaa ka soo horjeeda wa muqaabiluhu ka ka soo horjeedaa annahu yusrafu waa in loo lagu bixinayo ilaa ahli lkhumusi dadkii khumuska qaadanayey almadkuuriina ee lagu sheegay fii aayati alfayi آيات فين ما أفاء, ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل marka يا ya كلا قيبين بوليه buu leeyahay oo waa halka fayga faslu fi zakaati اlfiri halkana waxaa lagaga warramayaa sakaatulfidridii haddii waxaa horo dhami uu ahaa sekadii xoolaha tanina waa sekadii badanka iyo bani aadamka madaxiisa watajibu zakaatu lfiri zakaatulfiridu way waajibtaa wayuqaalu laha zakaatu lfirati ay اkhilqati sakaatulfirana waa firaduna waa khilqadii waa abuurkii yani ilaahay subxaanahu watacaala abuurkiisii weeyaana waa la yidhaahdaayo yani qofkan ilaahay uu abuuray marka bani aadamka laftiis iyaaba laga bixinaya bialaaثati ashyaa saddex qodob bay ku waajibtaa markii qofka laga helo al alislaam ka koowaad waa islaamkii falaa firata zakaatulfitri kuma waajibto calaa kaafirin asliyin gaal gaalnimada u dhashay oon murtad ahayne dee asalkiisuba gaal ahaa kaa zakaatulfitri lama weydiiyo ilaa fi raqiiqihi inuu ka bixiyo mooyaane ay kaga waajibto addoommihiisii iyo waqariibihii ciddii qaraabo u ahayd ee almuslimiina muslimiinta ahaa gaalkii haddii uu caruur muslimiina uu dhalay u dhali karaayo dee hooyadood baa islaamtay maala kolkii uu ka dhalay kadibba iyadiion qaangaa iyagoon carruurtii qaangaadhin iyay islaamtay iyadu iyadunbay raacayaan oo muslimbay saa ku noqonaya marka caruurta muslimka ah dee nafaqadoodii waa laga doonayaa odaygan gaalkaa marka waxaa laga doonayaana sakaatulfitridiina wuu ka bixin sidoo kale haddii ninkan gaalka ah uu islaamay oo aanu waxna haysanin dee waa biili baa laleeyahy markay rabadaantii soo gashana sakaatulfitridii marka lagu yeesho iyadana ka bixi baa laleeyahy sidoo kale hadduu addoon lahaa deetana addoonkii islaamo waa laga kaxaynayaayoo de waa laga iibsanaya laakiin intii aan weli cid ka iibsataba la helin haddii sakaatulfidridii ay waajibto de iyadana ka bixi baa la leey wabiuruubi shamsi waxaa kaloo ku waajibtaa arinta labaad biuruubi shamsi qoraxdii in ay dhacdo min aakhiri yowmin min shahri ramadaan maalinkii u dambeeyey bisha ramadaan maalinkii u dambeeyey bisha ramadaan qoraxdeedii waa inay dhacday qofkani uu jiray waxiinaydin haddaba markaasi فتkرج زكاة الفطر زكاة الفطرda waxa laga bixinayaa cama maata qofkii dhintay bacd الغروب markay qoraxdu dhacday kadib kii dhintay dee sakadu way ku waajibto waa laga bixinaya duuna man mid isaga laga bixin maayo wulida bacdahu markii qoraxdu dhacday kadib dhashay waqtul wujub bayladay sakadan iyo waqtiga ay waajibto wahalkii waa marka qoraxda rabadaan u dambaysa dhacayso waqtiga qofkii noolaa ama marka kadib ha dhinta ama sii jiray ayuunbaa sekada laga bixiyaa kii ka hor dhintayna ee casarka maalintaa dhintay sakaatulfidri kumay waajibin kii maqribka dabadii dhashayna sakaatulfidri kamay waajibin arrinka saddexaad waa wujuudu fadli waa in dheeraad qofku uu haysto wa huwa fadligu yasaaru shaksi waa in qofku uu hodan ku yahay bimaa yafdulu wax ka zaa'id ah can quutihi raashinkii uu u baahnaa waquuti ciyaalihi iyo cidda uu biiliya raashinkay u bahnaayeen fii daalika alyowmi maalinka ay yowmilciidi waa maalinka ciidde wakadaa leylatuhu habeenkiisuna waa saas oo kale aydan fii yowmilciidi fii daalika alyowmi wa leylatihi habeenka maalintaa ciidda iyo habeenka ka horeeya wey habeenkan ciiddu soo gelayso markale qoraxdii dhacday waa habeen habeenkaasi waa habeenkii ciidda iyo maalinka ku maalinkii ciidda ah labadaa habeenka iyo maalinta wixii uu isagu raashin u baahnaa iyo cidda uu biiliyaa wixii ay raashin u baahnaayeen adduun ka dheeri ah waa inuu haysto marka gurigiisii deena laga reebo de guriga lagu xisaabin maayo laodhan maayo guriguna dee gurigaaba kaa badane la odhan maayo hadduu guriga guri isagun u munaasiba yahay waa looga reebaya guriga lagu xisaabin maayo sidoo kale kolxidhashadii dharkiisii uu kol xidhanayeyna iyadana lagu xisaabin maayo laakiin wixii intaa ka dheeraad hadduu dhulal kale leeyahay ama guryo kale leeyahay ama uu leeyahay muxuu ahaaye dee dhar badan oo maaragtay eh, shandadii ugu jira ama kabarkii ugu jira ay jiraan intuu xidhan wax ka dheeraada hadduu haysto dee waa lagu xisaabinaya iyadana marka wakadaa laylatuhu buu yidhi kadaa buu soo qadaray shaarix baad arkaysaa deetna maxaa isbedelay markii hore maxay matnigu muxuu ahaa can quuti ciyaali fii dalika alyowmi wa laylatihi layladu way jarnay markuu kadaadii soo qadaray maxaa dhacay marfuuc bay noqotay waxyaalahaasna waa maciib bay yidhaahdaan arrin markaa fiican maaha way kitaabkii la bedelaa meesha ka imanaysa wayuzaki shaksu qofkii wuu zakaynayaa can nafsihi naftiisuu zakadii ka bixinayaa wacaman talzamahu nafaqatuhu ciddii nafaqadiisu ay ku waajibtayna wuu ka bixinayaa ee min almuslimiina muslimiinta ahaa gaalkii nafaqadiisu ku waajibtay waxba ka bixin maayo falaa yalzamu lmuslima muslimkii ku waajibi mayso firatu cabdin adoon maaragtay sakaatulfidridii wa qariibin iyo qaraabo qof u ah wa zawjatin iyo xaas uu qabo saddexdaasoo kufaarin gaalo ah adoon gaaloo uu leeyahay ama qariib yani cid uu dhalay ama cid isaga dhashay oo gaal ah ama zawjo uu qabo oo yahuudiyada ama maaragtay wain wajabat nafaqatuhum kuwa noocana nafaqadoodu haba ku waajibto dee addoonkiisan gaalka ah nafaqee baa la odhanaya zawjadiisan gaalada ah nafaqadeedii way u waajibaysaa aabbihiisan gaalka ama ah, inankiisan gaalka ah ee aan murtadka ahayn ee gaalnimada asligaa ah ku sifaysan iyagana nafaqadoodii haddaanay waxba haysan way ku waajibaysaa waidaa wajabat ilfiratu cala shaksi qofka haddii sakaatulfitridii ay ku waajibto fayuqhriju wuxuu bixini saacan saac buu bixin min quuti baladihi raashinka wadankiisa laga isticmaalee u badan ah in kaana baladiyan wa hadduu nin magaalo jooga yahay fain kaana fi lbaladi magaaladii haddii ay ku sugan tahay aqwaatun raashinyo kala duwan oo alaba bacduhaa barkood maarata aalibo iyaga aad loo isticmaalo kuwa kale ay ka badan yihiin wajaba ikhraaju minhu kaa aalibka ah inta badan dadku isticmaalaan kaa inuu ka bixiyo ayaa akaatulfidridii ay waajibaysa kaa iyo wixii kasii fiican kaa iyo wixii kasii fiican walow kaana shakhsu haddiise qofku uu joogo fii baadiyatin meel baadiye ah laaq u tafiyaa raashinba aanu jirin caanuhunbaabu iska cabaa raashin lagu isticmaalaaba ma jiraan akhraja min quuti aqrabi lbilaadi ilayhi waxaa ku waajibaya magaalada ugu soo dhow raashinka laga cuno ayaa markaa ku waajibaysa inuu markaa bixiyo waman lam yuusir ka aan isagu haysanin bisaacin saaci qofka aan muusir ku ahaynoo raashinka uu haystaa aanu saac dhammayn bal bibacdihi ee muusir ku ah saacii barhkii lazimahu daalika albacdu dee bacdigaasunbaa laga doonaya saac dhan ma bixin kara buu yidhi laakiin wuxuu bixin karaa barhkii barhkaa bixi baa laleeyi waqad ruwayay saaci saaca qadarkiisu khamsatu ardaalin wa ulutun waa shan rodol iyo ulus bilciraaqiyi marka ciraaqigii lagu xisaabiyo hore marka ciraaqigii lagu xisaabiyo saasuu noqonayaa wa sabaqa waxaa hore noo soo maray buu yidhi bayaanu ritli rodolka caddayntiisii alciraaqiyi rodolka ciraaqiga ah fasirkiisu wuxuu nagu soo maray fii nisaabi zuruuci markaa boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic toddobiyo konton dirham buu ahaa ama boqol iyo sideed iyo labaatan iyo afar subuc markaa dee intii uun baad ku dhufanaysaa shantan markaa rodol iyo uluska ama de maarata marka daraahimtii ad garato daraahimteed horta laba garaamyadii markaad u bedelayso laba garaam dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan baa lagu dhufinay deetana waxaa kuu soo baxayey dirhamku inta garaabe uu noqonayo kadib baad haddana intan kusii dhufanaysa boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic maarata toddobiyo kontonkii laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo todobaatan ku dhufato rodolkii inta garaam uu yahay baa kuu soo baxaysa rodolkii inta garaam uu yahay intaasaa haddana shan ku dhufanaysaa iyo uludka waayahay faslun markaa wuxuu noqonayaa de waa laba kiilo iyo wax yar laba kiilo iyo wax yar buu noqonaya faslun wa tudfacu waa la bixiyaa azakaatu zakada ila alasnaafi qaybihii ama dadkii noocyadii dadka athamaaniyati ee sideedda ahaa aladiina dakarahum llahu tacala ilaahay uu ku sheegay في kitaabihi اlcasiiz kitaabkiisa sharafta badan fii qowlihi tacaala markii uu ilaahay u lahaa inama asadaqaatu sadaqaadka waxaa iskale lilfuqaraai fuqarada iyo wlmasaakiini masaakiinta iyo wlcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynaya iyo wlmualafati quluubuhum kuwa lasoo dumaya qulubtooda lasoo dhoweynayo iyo wafi riqaabi addoomihii la xoreynayay iyo wlkhaarimiina kuwii daymaysnaa iyo wafii sabiili illaahi kuwii jidka ilaahay ku jira mujaahidiinta ahaa iyo wabni sabiili qofkii markaa wadada u saaxiibka ahaa ee musaafirka ah ila aakhiri huwa dhaahirun wa cad yahayo ghaniyun ani sharhi sharax wa ka kaaftoon yahay ila ma'rifata al-asnaf inad markaa qaybaha uu fasilkoodi iyo balada waxay kala yihiin aad garata mooyaan fal faqiru fi zakata hadaba faqiirku marka zakada la joogo huwa alladhi la mala lahu wa ka aan maal bala waxa haysanba ibr taagin wala kasba shaqana aan haysan maalkaa ama shaqadaasoo yaqacu mowqican wax kaga filaan kara min xaajatihi meel ka dhici meel ka degi kara baahidiis meel ka dabooli kara wax wax u dabooli kara waa ninkaan haysan hadduu xataa wax haysto waxaas wax meel kaga dhacaya baahidiisii maaha amaa faqiirulcaraaya marka bayca la joogo ama ribada laga hadlayo caraayaaga waxa la yidhaahdo iyaga faqiirka laga hadlaa fa huwa man laa naqda biyadihi oo qofkaan markaa gacan gacanta lacag ku haysan kaasaa marka caraayaaga la joogo caraayagu de waa kolley waa iibka xaggaasay noogu iman doonaan insha allah halkaasay ku sharixi doonaa faqiirka halkaa lagu sheegaa hadduu doono gurye iyo ari iyo geel iyo lo-ba ha haystee haddaanu markaa lacag haysan uu timirtii ku iibsado rutabkii uu ku iibsado faqiirkaasaa inkastoo de sida muctamadkaa ah, ani iyo faqiirba u banaan laakiin hadday la odhan lahaa faqiirka unbay ku khaas tahay saasaa faqiirka loola jeedi lahaa wey wlmiskiinu miskiinku man qadara calaa maalin waa qofka wax adduuna haysta aw kasbin ama shaqo haysta yaqacu kullu minhumaa mid kastaaba uu ka dhacayo mowqican meel min kifaayatihi baahidiisii iyo wiii ku ilaa wiii markaa kifaayadiisa ayada ku filaan lahaa wax meel qayb kaga filan ayuu helaya walaa yakfiihi laakiin kuma wada fila kaman yaxtaaju waa sida kii u baahnaa ilaa casharati daraahima maalintii toban dirham buu u baahan yahay wacidahu sabcatu toddoba ayuu se helaa dee markaa toban buu u baahan yahay oo baahidiisa habeenkiiyo maalintii daboolaya laakiin maalin walba markuu waxoogaa soo xoog xoogsado toddobuu soo helaa markaa kaas wax ku filan ma haysto walcaamilu shaqaalaha la sheegayaa man istacmalahu limaamu waa qofkii dowladdu u diratay calaa akhdi sadaqaati sadaqaadka inuu soo qaado wa dafciha uu gudbiyo limustaxiqiha uu siiyo ciddii limustaxiqiihaa dadkii xaq u lahaa caamilkiiyo shaqaaluhu waa qofkii dowladdu diratay ama qof aanay dowladdu diranoo isagu isxilqaamay oo sekada soo ururiyey kaasi isagu waxba ma leh jasaahu llaahu nimankaasu dee ay ku lahaayeen kuwan uga soo qaaday ilaahay ka jazaa'i siiyo laakiin caamil baan ahay oo qolyaha maarata jamciyaadka iyo aad iyo aad arrintaa uga digtoonaadaan caamil baan ahay oo markaa bajadkii cumaasha goosanayna arrintaasi sax maaha iyagu ninkan ay ka soo qaadeen bay wax ku leeyihiin hadday doonayaan inay wax ku shaqeeyaan mushaar qaataan ninkan sekaday ku leeyihin adaanu kuu shaqaynaynaa ilan waajibaadkii ku saaraabaan anagu aanu dabooleynaa marka adigaanu kugu leenahay xuquuqdayadiiyo waxaana sii waa ina yidhahdo hadduu ka yeelana ha ka yeela hadduu ka diidana dee waxa weeye xaq buu uleeyahay inuu isagu qaybiyo sakadiiso aanu cidna u diranin iyaduna dawa u banaantay lakiin u dhiibo sakadii waxba kama qaadan karaan waa inay u sheegaan oo yidhahdaan annaga waxayagii noo soo dul saar kama qaadanayn man istacmalahu limaamu waa ka imaamku u dirsaday calaa akhdi sadaqaati sadaqaadka qaybinteedii soo ururinteedii iyo wadafciha limustaxiqiha dadkii lahaa in la gaarsiiyo loo dhiibo iyo xisaabinteedii ka shaqaynteedii iyo ilaalinteedii waxaasoo dhan wey والمؤلفة قلوبهم تلك الله سو دوينيا وهم اربعه اقسام يعني والمؤلفة قلوبهم با كميده وهم تا وغم يدين ودقريا halka uu buu daraan وهم buu ya wadaqorayaan Soomaa qoraysa taas in laga daayo ku fiicnaa sida kuwa hore waa taariifkii waayahay hum arbacatu aqsaamin afar qolo weeye axaduhaa midka koobaad mualafat lmuslimiin waa kuwii muslimiinta kuwoodii lasoo dhoweynayey marka hadalkiisa waxaa laga fahmayaa yani kuwa kale qaybaha kale inaanay muslimiin ahayn laakiin sax maaha sekada cid aan muslim ahayn ba lama siiyo midabku waa saas marka waa qeyb kamid untanub wahuwa man waa kan tacriifkii markaa saxda ah, qaybta koobaad man aslama waa ka islaamay wa niyatuhu daciifatun iyadoo oo laakiin niyadiisu ay iska yar daciif tahayoo in islaamnimada markaa loo xoojiyo u baahan wey waa muslin laakiin haddana niyad samaantiisu ma fiicn islaamnimadiisu waa asaxday oo mid shakisan maaha uu soo islaamay laakiin haddana waxaa dhici karta in liadnaa sabab uu isaga ridoobo markaa si markaa islaamka iyo muslimiinta loo jeclaysiiyo fayutaallafu waa la soo dhawaysanayaa bidafci zakaati lahu in zakadii markaa la siiya lagu soo dhaweynaya wa baqiyatu saddexda qaybood ee kale madkuuratu fi lmabsuuطaat kutubta waaweyn ma fidfidsan ayaa markaa lagu sheegay buu ilada saa uga tago baynu inaguna uga tegi wa fi riqaabi fi riqaabiga la sheegayo ee zakada lagu bixinayo ama wa fi riqaabi baa zakada lagu bixinaya musaarifi zakaati fi riqaabi baa ka mid ah wahum waxa weeye almukaatabuuna waa dadkii caqdigii kitaabada lala galay kitaabatan saxiixata kitaabo weliba asaxday oo sayidkiibaa ku yidhi waa addoommo sayidki maarata nink nimankii lahaa ay ku yidhaahdeen hebelow markaad intaa iska bixiso ood waktigaa iyo waktigaa ku bixinayso xor baa tahay nimankii caqdiga noocaasa lala galay kuwaa weeyaan markaa riqaabta la sheegay ama marka waa in kitaabadaas inay caqdi asaxay noqoto ama mukaatabu kii markaa lala mukaatabooday kitaabatan faasidatan kitaabo aan asaxayn shuruudeedii aan laga wada helin falaa yucaa kaa la siin maayo min sahmi mukaatabiin dadka mukaatabiinta iyo sahmigii ay lahaayeen isaga waba laga siin maayo wlhaarimu kii daynta lagu lahaa ala alaaati aqsaamin waa saddex qolay iyaguna axaduhaa qeybta koobaad man istadaana daynan waa qof dayn qaatay litaskiini fitnatin si uu fitno u dejiyo bayna aa'ifatayni laba kooxood u dhaxaysay fii qatiilin oo isku haystay nin la dilay oo lam yadhar qaatiluhu ciddii dishay aan la garanaynin deetana fataxamala isagu dhabarka u ritay daynan dayn iyo ninkaa magtiisii bisababi daalika dayn markaa taas sababteeda ku ahaatay oo ninkaa magtiisii oo kale ah maalan ninkii markaa dhabarka u ritay war anaa bixinaye xabadda joojiya ninkii markaa de nin markaa wax fiican qabtaye kaana zakadii waa la siinayaayo fa yuqdaa daynuhu daynkiisaa waxaa laga bixin min sahmi alkhaarimiin dadka daynaysan qaybtii ay sakada ku lahaayeen ayaa ninkaa ah magtaa uu dhabarka u ritay laga bixinaya haniyan kaana aw faqiiran ninkaasi ama hani ha noqdo ama mid faqiira ha noqde xataa hadduu hani yahay oo ninka dadkaba ugu taajirsan yahay uu yihi intaanaa bixinaye ka raale maaragtay waxa weeyaan kala fadhiista oy saa u kala fadhiistaan waxa weeye hadduu wuxuu u yeelayahay inuu yidhaahdo dee sakadii keena aan ku bixiye waa waa siinayaa waa lagaga bixinaya wa inamaa yuctaa waxaa la siin alghaalibu kan haddaba dayntaa xambaartay cinda baqaa'i dayn dee marka daynkii weli baaqi ku yaho lagu leeyahay hadduu daynkiiba lacagtiisa ka sii bixiyey fain addaahu min maalihi هدو مالكيسة كسي بحي أو دفعه ابتداء أما بلو قيبا يساقون نبر كما أريدون أنه يريم ما مقبال أشكوه يستحوى من سواين تا واتن هو يراه لم يعطى من سهم الغارمين دجزاه الله خيرا واني صدق الله بحي إساقا مركا وحب الله قبحين ما يولو عرن ما يوحي كابحي بدل كيسي واكن صدق ذو بدل ميالة إنكني صدق ذو الله بحي بدل لقسين ماي وبقية أقسام الغارمين دكي دين تلغو labadii qaybood ee kale filmabsuuaat kutubta faahfaahsan ayaad iyagana ka helaysaa buu yidhi anigu halkan hadalka ku dheerayn maayo wa amaa sabiilullaahi sabiilka ilaahay ee maarata iyaguna lagu sheegay fahumulhusaatu waa nimankii duulaanka qaadayay ee maarata mujaahidiinta ahaa aladiina laa sahma lahum ee aan mushahar kulahayn fi fii diiwaani lmurtasiqa liiska iyo markaa diiwaanka ciidanka mutasiqadu waa ciidankii dee mushaharka lahaa ciidanka mushaharka leh nimankii aan sahmi ku lahaynoo aan haniimadii ay soo qaataan iyo fayga iyo wixii ay ka qaadanayeen aan iyagu ku lahayn haniimada de waa hadday dagaalka galeen lakiin waa faygii faygiibay iyagu sahmi ku leeyihiin laakiin ninkan aan ciidanka ka tirsanayn isagu dee ma laha mushaharka ay nimankani qaataan isagu ma qaato marka hadduu jihaadkiibaan u baxayaa yidhaahdo u baahdo markaa wixii uu ku sahaya uu sahayan lahaa maaragtay waxa wey sahay ka dhigan lahaa iyo wixii uu sii fuuli lahaa iyo waa laga bixinaya isagana sakadii ayaa laga siinaya bal hum mutaطawwicuuna waa kuwii markaa iyagu ku tabarucayay biljihaadi jihaadka ee aanay dowladdu lacag ku siinaynin wey wa ama ibnu sabiil kan markaa isagu ibnu sabiilkaa waddada markaa hayaa fa huwa man waa midkii yunshiu safaran safar curinayey min beled الzaka halkan zakadu ay ku waajibtay zakada markaa laga bixinayo ayuu rabaa inuu safar ka curiyo markaa weli safarba muu geline laakiin safar buu niyeysan yahay inuu buxuu doonaya wax uu sahay ka sii dhigtana ma haysto sakadiina halkanaa lagu qaybinaya dee xaq buu leeyahay inuu war safarkaasaanana gelaya waxbana ma hayo dee waxaan u baahanaya wixii laga maaragtay waxa weeye aan caafimaad oo kale u baxayaa hindii u baahan yahay inuu tago kharashaad buu u baahan yahay uu markaa ku tago uu ku soo noqdo isagana waa la siinaya wixii baahidiisaa sekadii waa laga siinaya kii markaa safarka curinaya aan weli curini aan weli safarkii gelin waa saas hadduu markaa bixi waayo dee iska fadhiisto waa laga soo celinaya wixii uu qaatay aw yakuunu ama noqonayaba mujtaazan mid markaa gudbayay oo safarba ku dhex jiray bibaladiha meeshan sekadu taallo ayuu isagoo socota ah soo maray wayushtarau fiihi waxaana loo shardiya labada qoloba alxaajatu dee baahi socotuu ku soo maray meeshii sekadu ay taalle sekada lagu qaybinayey waa laga siinaya hadduu baahan yahay wa cadamu lmacsiyati shardi labaadna wuu u yaalaayo waa inaanay macsiyo ku jirin oo safarkani safar dembi waa inaanu ahay amaa safarku ku jiro haduu safar dembi yahay dee lagu caawin maayo man yuujadu minhum aylasnaafi qaybahan markaa dadka weeyaan ciddii laga helo ayaa zakada la siinayaa fiihi ishaaratun wuxuu ku tilmaamaya ilaa annahu idaa fuqida haddii la waayo bacdu lasnaafi qaybihii zakada lahaa qaarkood haddii la waayo wawujida albacdu qayb uun la helo tusrafu waxaa loo bixin zakadiio la siini liman wujida minhum ciddii laga helay sideeddaa qolaa laguhi sakadaadi u kala qaybi waa haddii sakadaadu badan tahay oo qaybsamayso dan akadaad qaybsamayn de intaa ay ku filan ubaad siinaysa lakiin haddii xoolo badan ay markaa sakadaadi noqonayso waxaa la doonayaa sideedii qolaba cafwan haddii dee sideedda qolaba markii de dawladda ay tahay toddobadii qole adiga kuu noqonaysaa oo dee caamilkii ma jirayo toddobadii kale ayaa la doonayaa zakadii inaad u qaybiso haddii haddaba aanay toddobadii qaar jirin oo kale aan jirin ama mujaahidiintii mutaawiciinta ahayd baan jirin dee inta soo hadhay ayuunbaad sekadii u qaybinaysa fain fuqiduu kulluhum dhammaantoodba haddii la waayo xalla wax sekadii qaataba ama sekadii markaa waxa weyaan ahal u ah wax sekadii ahal u ah haddii waayo xufidat izakaatu sakadii waa la xafidayaa xataa yuujadu ilaa inta la helayo meel baad ku haynaysaa waad ilaalinaysaa waad xafidaysaa ilaa inta dadkii la helayo waad qoraysaa sanadka intaasa laygu leeyahy sanadkana intaasa laygu leeyahay waad ilaalinaysaa marka macnaheedu maaha yani xoolihii meel baad ku xaraynaysaa ma aha laakiin waad de ilaalinaysaa wey waad ka warhaynaysaa xataa yuujadu kulluhum ilaa dhammaantood la wada helayo aw bacduhum ama barhkood la helayo walaa yaqtasiru ku kaaftoomi maayo fii icaa'i zakaati sakada markuu bixinayo calaa aqala min alaaثatin saddex wax ka yar min kuli sinfin qayb kastaba so sideed qaybood mayna ama toddoba qaybood qayb walba saddex qof ugu yaraan waa inaad wax ka siiso haddii la wada helayo weeyaan xooluhuna ay qaybsamayaan wada gaarayaan saddex miskiin saddex faqiir eh, saddex markaa mualafat quluub ah saddex addoommo oo mukaatabiina ah haddii la helayo mukadama helaysidba saddex daymaysane inaad dayntii ka bixisid saasaad markaa samaynayso min alasnaaf athamaaniya sinfi kastoo ka mid a ah asnaaftii sideedda qolo ahayd eh, saasaad samayn ila alcaamila caamilka isagu saddex uma baahne fa inahu yajuusu waxa banaan haddii xataa ay dowladda tahay an yakuuna waaxidan shaqaaluna mid qura xataa noqdo de way iska banaanta waayo waxaanu qaadanayaa isagu waa nooc ujro iyo mushqaayada marka xataa kii dowladdu ay diraysa hadduu inuu mid iska noqdaa way iska banaanta in xasalat bihi lkifaayatu haddii de uu ku filan yahayo kifaayadiiyo ku filaanshihii ay sidaa ku xasilayso midkaasi uu ku filan yahay sakada soo ururinteedii dee midkaasunbaaba lagu kaaftoomi waidaa sarafa hadduu siiyo sakadii لاثنين لبها دوسي يوم من كل سيف قيب كستم لبا مسكين يا لبا فقير بوسي يعني وحي وحي واتي لي تضبا قيبات كلا دغ كل كو كلا دغاي تضبا قيبات واس ليغ وي تضبا قيبات سايب كلا دغاي وحا لا دوني انتي مساكين تيم صدح مسكين سي انتي فقراء انا وصدح فقير سي ساسو كلا ودا سميي هذا ما انتي ومساكين تو قونديه قيبتود اهيد هذو لبا او كلا غويو ama intii fuqarada uu laba keliya u kala gooyo oo sidaa ku tagaan ariba liaali mid saddexaad baa la doonaya miskiin saddexaad iyo faqiir saddexaad in waxsiisaa lagaa doonaya haddaba hariba wuxuu u magdhabi liaali kii saddexaad ee qoladaa ka tirsanaa aqala mutamawalin wax adduun laga dhigta waxa ugu yar oo sakadii saasay kaga baxday laakiin de waxaa laleeyahay fuqaradii waxoodii may wada helin masaakiintiina saddex maal ayaa ugu yaraa saddexdii maad siinin markaa mid saddexaad faqiir saddexaad isagana wax uun sii oo sakadiiba waan wada qeybiye weligeedba ninkan waxa weyaan adiga ayaa markaa ka gaabiyeyo aan wiii sii siinin baa lale marka inuu masaakiintii magaalado dhan wada gaadhsiiya qasab ma hadde saddexdaasu ka kaaftoomi karaya saddex faqiir saddex miskiin saasuu samayn karaya wa qiila waxaa la yidhi mayane yaqramu lahu ulu qaybtii masaakiinta ku soo hagaagtay markuu laba u kala qaybiyey waxaa la doonayaa miskiin saddexaad inuu sahmigaa ulukii maalan xoolihii sakadiisii boqol kun bay noqoto ama waxaad tidhaahdaa eh, toddobaatan kun si ay noogu qaybsanto toddobaatankii kun dee toddoba markuu u kala qaybo meel waliba meel waliba toban bay noqonaysa tobankii masaakiinta laba miskiinunbuu kala siiyey shan iyo shan miskiin saddexaad baa la doonaya inuu wax siiyo marka miskiinkaa saddexaad muxuu siinayaa qowlka muctamadka ee saxda ah waa wuxuunbuu siinaya waxa maal laga dhigan karo laba doolar shan doolar waxay doonta ha noqoto qowlka kale wuxuu leeyahay tobankan ku saddex miskiin baa wada lahaa marka mid walba maxaa kusoo hagaagayay baa la odhanaya mid walba waxaa kusoo hagaagayay saddex kun iyo siyaado saddex kun iyo siyaadadiiba sii la leeyahy markaa ninkan saddexaad bay qoladan kale qowlkan kale uu leeyahy wa khamsatun shan qolo laa yajuusu ma banaana dafcuhaa ay zakaati sakadii in la siiyo ilayhim iyagii in loo dhiibo shan qolo sakada ma qaadan karaa alaniyu kii qaniga ahaaye ka kaaftoonsanaa zakada bimaalin ee maal ani ku ahaaye de wawa maal haystay aw kasbin ama shaqo ku filan haystay ama de heli karayay wlcabdu adoonkii isagana zake lama siiyo wa banu haashimin reer bani haashimna iyagana sake lama siiyo wa banulmualib reer banulmualib waa mualib iyo haashim waa iyagana sake lama siiyo sawaan waxaa isku mida municu am ah municuu loo diidayaa xaqahum xaqoodii ay min khumusilkhumusi khumuska ay khumuskiisa ku lahaayeen haddii loo dii ah, maaratay haddii loo diido iyo amla haddii aan loo diidinba qaraabada nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ree bani haashim iyo ree bani mualibe khumuskii aynu lahayn faygaa laga bixiyaa oo lilaahi walirasuuli fa ana lilaahi khumusahu walirasuul khumuskaah waa khumuskii markaa ilaahay iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam bay khumus ku sii leeyihin kaasaa ayaa markaa loos loo sii kala qaybiyaa shan waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil markaa khumuskaa baa loo sii kala qaybiyaayo een shantii loo sii kala qaybinayay bay markaa de khums ku leeyeen waa dawr فعلم ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسه وللرسول ولذي القربى وحصل الخمس كاسي ودلي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل شنطه وحي يسللين خمس لله وللرسول وخمس لذي القربى وخمس iyo yataamihi iyo khumusa iyo ibn sabiilki iyo masaakiintii shantaa khumus weey markaa walidilqurbaaba meesha ku jira dawilqurbo waa qaraabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khumus bay leeyihiin markaa khumuskii shantani isla lahaayeen ba haddana shantii loo sii qaybini dee markaa qolo waliba waxay helaysaa khumusulkhumus bay helaysaa markaa lilaahi walirasuuli waa khumusulkhumus walidilqurbaana waa khumusulkhumus walilyataama waa khumusulkhumus ibnu sabiilkiiyo masaakiintiina waa saasoo kale haddaba khumusulkhumuskaa reer bani haashim iyo reer bani mualib baa iskale laakiin maxaa dhacaysay dee marar fara badan markii dowladuhu ay iska daalimin yihiin inaanay waxba ka siinin marka amaha loo diido khumusulkhumuskoodii ama ha la siiyee waxba kuma laha culimmadu markaa qaar baa yidhi mayane eh marka khumusulkhumuskii la siinayo ay qaadanayaane waxoodii loo jaro markaasaanay sekada waxba kulahayn laakiin haddii aan khumusulkhumuskiina la siinaynin dee gaajay u dhimanaye sekadiibaa la siinaya kuwoodii markaa masaakiinta ahee fuqarada ahaa iyay markaa culamada qaarkood yirahdeen tiibu markaa radinayaayo sawaaun waxaa isku mida ah buu yidhi municu am ah, municu haddii loo diido xaqahum xaqi ay min khumusi lkhumus khumusulkhumuska ku lahaayeen am iyo haddii aan loo diidinba wakadaa waxaa kaloo lamida ah markaa reer bani haashim iyo reer banimualib cutaqaa'uhum kuwii ay xoreeyeen addoommihii ay xoreeyeenna iyaguna waa lamido laa yajuuzu ma banaana dafcu zakaati ilayhim in zakadii la siiyo sidaan iyagaba sakadooda loo siinay ayaan addoommahoodana iyaga laftoodu sharaf bay leeyihin addoommihii iyagu xoreeyeen sharaf bay leeyihiinoo iyagana sakada lama siiyo wayajuuzu likulli minhum reer bani haashim iyo reer banimualib iyo mawaalidooda ama addoommihii ay xoreeyeen waxaa u wada bannaan akhdu sadaqati tatawuci sadaqadii sunnaha ahayd ee aan sakada ahayn inay qaataan way u banaan tahay cala almashhuuri qowlka xooga badan sadaqadii iska sunnaha ahayd hadii lagu sadaqaysto way iska qaadan karaan laakiin waxaanay aqbalayni ee aanay ku baxayni waa zakada walkaafiru gaalkii baan isagana zake la siinayn wa fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka qaar waxa ku qornayd walaa tasixu lilkaafiri gaal in zakadii la siiyo kuma asaxdo oo gaalku ma geeyo zakada muslimiinta zakaatulfitri iyo zakadii kala toona waman talzamu lmuzakiya waxaa kaloo aan sakada la siinin qofka ay kan sakada bixinaya nafaqadiisu ku waajibtay laa yadfacuhaa ay zakaata sakadii uma dhiibayo ilayhim iyagii ku bixin maayo bismi اfuqaraai wاlmasaakiin isagoo markaa magacii fuqarada iyo magacii masaakiinta xisaabinaya aabbihii iyo inankiisii hadday baahan yihiin dee nafaqadoodaa laga doonaya inuu bixiyo markaa inuu iyagii sakadii siiyo dee sax maaho waajibkii saaraa ayuu doonaya inuu iskaga rido markaa faqiirnimo iyo miskiinnimo u siin maayo wayajuusu waxa bannaan dafcuha ilayhim kuwa uu nafaqaynayo inuu sakadii ku siiyo bismi kownihim inay yihiin oo kale guzaatan dad markaa dee jihaad u baxaya aw khaarimiina ama inay yihiin dad daymaysan maalan oo kale ayuu markaa u bixinay markaa waxaa bannaan inankii inuu aabbihii sakadii uu kaga bixiyo dayn lagu yeeshay uu kaga bixin karay jihaad hadduu u baxayo waa saasoo kale oo iyagana uu siinaya safar hadduu u baahan yahay oo ibnu sabiil uu noqonayo wuu ka sii lakiin xaggii faqiir fuqaradii iyo masaakiintii ila halkaasi nafaqadii ka waajibaysaa oo waa inaad biilkiisii siiso laakiin sahidan safarka dee kuguma waajibin adigu ka bixisa aabbaha iyo inankaaga toona safarka uu gelaya inaad ka bixiso kugumay waajibin daynta lagu leeyahay inaad ka bixisaana kugumay waajibin marka waxa aan kugu waajibin sekadii waad kaga bixin karaysa kitaabu axkaami siyam halkan waxaynu uga gudbaynaa soonka iyo axkaamtiisii wa huwa siyaamka iyo wa sawm sawm iyo siyaam masdaraani waa laba masdar oo macnaahumaa luqatan luqa ahaan macnahoodu alimsaaku uu yahay ka joogsi الصوم iyo الصiyaam waa isku macno labadu waa masder oo macnahooduna waa ka joogsi wa sharcan sharcigana imsaaku waa in laga joogsado can mufadirin wixii qofka afurinayey biniyatin makhsuusatin niyo gaara lagaga joogsado jamiica nahaari maalinka oo dhan jamiica nahaarin maalin dhammaystirankii yacnii bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa maalinkaasoo qaabilin lisawmi soon aqbala min muslimin muslim maaratay waxa weeyaan ka joogsigaas oo muslim ka imanaya oo muslimeyn qofkan ka joogsanaya uu muslim yahay caaqilin garaadkiisii joogo daahirin min xayd wa nifaasin xayd iyo ka daahira shuruud buu markaa dee wada sheegay waxaas oo dhan imanayaano soonku waa alimsaak can mufatiraat mufatiraat saasaa mashhuura muftir buu ii xarakaynayaa qoladan daaralmanhaajtu waa caadi ida lafteedu muftir iyo mufatir markaa ashhara faara wuu afuriyey marka laleeyahy aftarana wuu afuray wuu afuray markaa muftir qofkii afurnaa bay noqonaysaa mufairna waa wixii wax afurinayaba qofkii wax afurinayay buu noqonay laakiin muftirta lafteeda macnihii mufairka waa loo isticmaala marka de in maalintii oo dhan uu afxidhnaado maalinkaasi waa inuu yahay maalin soon aqbalayo ciidihii iyo waxaasoo kale aanu ahayn sidoo kale waa in eh, qofkan de afxidhnaanaya muslim uu yahay caaqil ah oo dhiiggii caadada iyo kii dhalmada aan lahayn wa sharaa'iطu wujuubi الsiyaami ثalaaثatu ashyaa shuruudaha uu soonku ku waajibaa waa saddex wa fii bacdi nusakhi arbacatu ashyaa nusakda kitaabkana qaar waxaa ku qoran inay afar shay tahay ka afraadna wuu inoo sheegi alislaamu islaamnimo qofku waa inuu muslim yahay qof kale soon ku waajibi maayo walbuluuqu qaangaad walcaqlu iyo garaadki walqudratu cala kan ayaa ka dhacay fii nuskati alaaati nuskhada markaa saddex arrimood un sheegtay kan dambaa ka dhacsan buy falaa yajibu sawmu soom kuma waajibo ala addaadi daalika waxyaalaha kuwii ka soo horjeeday kii aan muslin ahayn kii aan qaangaalka ahayn kii aan garaad lahayn kii aan soonka awoodeyn kuwaa dee soonkii kuma waajibay wa faraa'idu sawmi arbacatu ashyaa soonka faraa'idiisina waa afar shay axaduhaa midka koobaad anniyatu bilqalbi qalbiga inuu qofku ka niyeeyo fain kaana soomu fardan soonku hadduu faral yahay ka ramadaano waa sida bishii ramadaan oo kale soonkeedii aw ka nadrin ama soonkii nadarka ayuu qofku ku nadray falaa budda min iqaaci niyati leylan waxaa lagama maarmaana in niyadii la rido habeennimo oo habeenkii qofku sii niyoodo inuu berri toola soomayo wayajibu weliba waxa waajibi atacyiinu inuu magacaabo fii sawmi lfardi soonkii faralkaa berri inuu ramadaan ka sooman yahay berri inuu ramadaan ahaan u soomaya waa inuu maskaxda niyada waajibkii waa inuu qofku ku talagashan yahay beri rabadaan ahaan inuu u sooman yahay ama hadduu nadar yahay nadar inuu u sooman yahay waayo wayajibu tacyiinu markaa in la cayimo ayaa waajibi fii soomi lfardi soonkii faralka ahaayo dee waxaa berritoole aad ka soomaysa waa inaad garanayso ka ramadaano sida ramadaantii oo kale wa akmalu niyati sawmihi niyada soonkiisa qofka sida ugu dhammayska tirani an yaquula shaksu qofku waa inuu yidhahdu ku dhawaaqo nawaytu waxaan niyooday sawma qadin berri inaan ka soomayo can adaa'i fardi ramadaani hadihi sanati sanadka kan ah rabadaanteesii sanadkani rabadaantiisa faralkeedii gudashadiisii yacnii inaan gudanayo sanadkan aynu ku jirno rabadaantiisa faralkeedii baan markaa inaan berri ka soomayo baa niyeysay inuu afka ka yidhaahdo ayaa dhammaystirankiiya marka waajib ma ahee soonkuna la-aanteed wuu iska asaxayaae waa u dhammaystiran baa layidhi si aanu qofkii hadhow toole waswaas ugu iman talow miyaad niyeysay mise maad niyey lilaahi tacaala weliba inuu sii raaciyo inuu ilaahay subxaana watacaala dartii uu u soomayo wahaani ka labaad alimsaaku can alakli washurbi alukli washurbi bay u dabdinayaan waana sida uu kolley bujayri ee muxuu ahaa sheekh bayjuurina uu dooranayo laakiin waxba daruuri ma aha alimsaaku can ilakli washurbi inuu qofku ka afxidhnaado cunidii iyo cabidii wain qalla lma'kuulu waxa la cunayaa haba yaraado wlmashruubu iyo waxa la cabaya cinda atacamudi kolka markaa marat waxa weeyaan uu soonka jabinayaa waa markii si u kas ah dee markaa waxa weeye qofku u cuno marka amdigii akligii camdiga ahaa iyo shurbigii camdiga ahaa cabitaankii camdiga ahaa iyo cunitaankii camdiga aha kaska ahaa waa inuu qofku ka afxian yahay fain akala hadduu wax cuna naasiyan isagoo isilowsan lam yufir qofkaasi qof markaa afurmay ma noqonayo wuu iska soomay soonkiisu iska wadanay aw jaahilan haddii uu wax iska cuno isagioo jaahil ah oo ka jaahila xaaraannimada weyn maaha waktigii in lasoo galasoo ga ade watiga ka jaahil yahay kaasi isagu wuu afuray laakiin kii ka jaahilka ahaa waxaan inuu qofka afuriyo haddii uu markaa cuno lam yufir kaasi isaguna ku afuri maayo wixii uu ka jaahil ahaa inuu xaaraan ka yahay in kaana waa hadduu yahay qariiba cahdin mid wakhtigiisu uu ku dhow yahay bilislaami islaamnimadu mid ku cusub mid wakhtigiisu ku cusub yahay islaamnimada oo dhowaan soo islaamay hadduu yahay oo wax iska cuno isagoon ogeyn in cunidani ay markaa soonka jabinayso afuri maayo buu aw nashaa ama maaragtay dhowaan buu soo islaaminay iska muslim buu ahaaye wuxuu ku barbaaray baciidan can ilculamaa meel culamada ka fog oo aan markaa axkaamta laga aqoon wailaa haddiise kan jaahilkii uu muslin hore ahaa dhul cilmiyaalana uu joogay haddana uuna maaragtay xukunkani baranin de gaboodfal buu sameeyey aftara ninkaasi nin markaa waxa wey saa ku afuraya wey markaa masaladani ishkaal badan baa ku jiro oo qofkan jaahilkaa ah ee aan garanaynba raashinku inuu cuntada soonka jabiyo waxa la isweydiiyey oo muxuu niyooday haddaa ilan soonku niyuu u baahan yahay soonkiiba haddaan qofkan aan inuu cuntadu ay soonka jabiso aan garanayn soonkaba ma garanayo markaa qof aan soon garanayn dee siduu u niyooday baa la isweydiiyey markaa aduu masaladii waa adkaatay culamadii markaa qaarba dhinac ula kaceen qolyaha qaarkood markaa waxay hahdeen waxaa laga hadlayaa ninkani wuu iska raashinku inuu wax jabiyo ogeyn maahe waa maalan oo kale waxaa ilkaha ku harharay iyo waxaasaanu ogeyn inay soonka jabisa baa loo jeedaay ma aha inuu ninkani raashinku inuu soonka jabiyo aanu ogeyn markaa de jabintii maaha inuu xaaraan yahay ta inuu jabiya qasab maaha kol hadduu og yahay inuu xaaraan yahay ku afuraya e, qofkan aan garanayn baa in la iska qadeeyaa inay xaaraan tahay rabadaanta soonkuu niyooday muxuu yahay baa markaa dee mushkilka ah niyoon bay noqonaysaa dee soonkaba ma garanayaba mar haddaanu garanayn niyadiisiiba may asixin soonba uma xidhnaba markaa meesha ka soo baxaysa marka xaggaasay ula kaceen qolyaha qaarkood waxay yihahdeen mayane bal xaaladda laga soo qaado e, waxaa yaryaree markaa afka ku harharay iyo uu iska liqaya isagoo moodaya in waxaani aanay soonka jabinin taasaa markaa loo jeedaay laakiin taa lafteedana ishkaal baa yar iman karo oo dee eh, taasi miyaynu shardiyaynaa qofku inuu ama qof muslim islaamnimada ku cusub yahay ama qof meel fog maaragtay ku barbaaray oo cilmiga ka fog qaar badan baa laga yaabaaoo maarata magaalooyinka iska jooga inay arintaa jaahil ka yihiin markaadu kolley masaladani ishkaalkaasaa ku jira laakiin sida ugu dhowaa lagu fasiri karaa waa in la yidhaahdo waxyaalaha afka ku harharaya iyo ayuu markaa jaahilka ahaa whaaliu qodobka saddexaadee markaa la doonayo inuu ka afxidhnaado ama maarata faraaidii marka waxa weeye soonka ah aljimaacu marka waa alimsaaku can iljimaaci marka dee waljimaaci bay ahedo alimsaaku can ilakli waashurbi waاljimaaci marka iyadiina maxaa ku dhacay raabkii buu degeedana bedelay wahaaliuljimaacu marka kii saddexaad waa alimsaaku caniljimaaci galmadii inuu qofku iyadana uu ka joogsado inta uu sooman yahay caamidan galmadii markaa ukaska ahayd wa ama aljimaacu naasiyanka isilaawo inuu soomanaa deetana galma la yimaada fakalakli naasiyan wuxuu lamid yahay uun kii isagoo islowsan wax cunayo isagana soonku ka jabi maayo waraabicu kii afraad tacamudulqay waaya yani tarku tacamudilqay waaya markaa waynu qadaraynaa un taqdiirkaas baynu ku soconayna sheekhu waxaanu qadaray baa saas keenay raabican iyo haalidkan uu qadaray waaya alimsaaku can tacamudi ilqayi waa inuu ka joogsado ukas marka waxa weya ama iska matajin inuu si ukas ah isaga matajiyo uu ka joogsado oo aanu la imanin falow qalabahu lqayu haddii matagu uu ka xoog roonaadu soo jiiro falaa yabtulu sawmuhu ninkaa soonkiisu buri maayo marka afartii dee waa niyadii iyo in cunno iyo cabitaan laga afxidhnaada iyo in galma laga dheeraada iyo in matagii la yska ilaaliyo waladii yufiru bihi saaimu casharau ashyaa qofkii soomanaa halkaas kujoojin sal allah waslm ala nabiyna mxamed allah